من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين aniyan asilatu shibhu ljumla siladiiyo noqotay shibhuljumle soo maa waxaan kusoo jirnay jumlada la yidhaahdo silada labaa loo qeybiye jumla iyo shibhul jumla jumla maxay noqotay jumla ficliya iyo jumla ismiya soo maa waxaa waajibaa la yidhi in uu damiir ku jiro siladaas u laabanaya kuna habboon ismika mawsuulka soodaas maayn maanta waxaan dhigan doonaa insha allahu tacaala silada loo yaqaan shibhuljumlada yacni markii alladii la sheegay ayaa meeshii jumladu ay imaan lahayd waxaa yimaaday shibhuljumla wax loo yaqaan shibhuljumlihii buu kuu gelayaa sheikhu raximahu allahu tacaala wuxuu ku yidhi sheikhu raximahullaah wa shibhu ljumlati alaaatu ashyaaa weeye kow addarfu naxwu jaa aladii kiibaa yimi cindaka agtaada ahaa waljaaru iyo walmajruuru weeye naxwu jaa waxaa yimi alladii kii fi daari ku sugnaa ama ahaa wasifatu sariixatuna waa qayb ka mida ah shibuljumladee wadaalika fii silati al ayadu maxay gaar ku tahay al bay gaar ku tahay al mawsuuladaa ayaa qaadata bes weeye mid kale ma qaadato weyaan waqad taqadama sharxuu waan soo sharaxnay buu ku yidhi sheekhu raximahu ullahu tacaala saas maah waa la soo sharxay weyaan wa shardu darfiya waljaariya walmajruuri darafka iyo jaariya majruurka shardigiisu waxaa weeye halkaaba luu fiirso an yakuunaa labaduba inay yihiin taamayni laba dhammaystiran inay taam yihiin falaa yajuusu ma bannaana jaa'a waxaa yimi alladii kiibaa yimi bika haa yahiqu bika kugu kalsoonaa walaa mana bannaana jaa'a alladii kiibaa yimi amsi shalay linuqsaanihimaa nuqsaan inay yihiin darteed xaggan wuxuu ku yihi shardi muhima horta darafka iyo majruuha labaa loo qaybiyaa taam iyo naaqis iyo khaas saasay noqonayaan jaanib majruurka iyo darafku taam waxay noqdaan markii yakuunu ama yastaqiru wuu ahaaday ay ku xirmi karaan warkaa waa ku dhacay soo maa yakuunu soo garamays yaa hadda fiidi muxamedun ninkii fidaari maxaa dhahaysaa fidaari buu ahaaday soo jeedid ahaaday jaari majruurka marka markii ahaaday la keeni karo oo mutacalliq uu ku noqon karo kelmadda yakuunu ama yastaqiru ama uu ahaaday taan buu noqonayaa haddii kelmadda yakuunuusan ku xirmi karin oo jumlado kale uu ku xirmi karo yacni ficlo kale loo qarin karo naaqis buu noqonayaa waa fahamta soomaan haddaan yakuunuba loo qarin karin aan er, loo qarin karin waa hayru taam waxaa weye markaa waxaa weeye naaqis weeye kii horena khaas buu noqonaya tusaaluu siiye bal fiili ma bannaana buu yidhi jaaa aladii bika bikmajruur maahan jaaa waxaa yimi alladii kii bika adiga bal yakuunu keen xaggaa jaaa waxaa yimi alladii kii jaamir wuxuu xutaam noqonayaa ama daraf xutaam noqonayaa markii yakuunu intii la keeno oo warku saxmanayo dee jaaa waxaa yimi alladii kibayan bika hayakuunu ahaanaya bika adiga ka warama yakuunu ahaanaya bika adiga maxaa ka fahamti yacni yakuunu meeshaas ma geli karto ficil kalaa geli kara yahiqu bika kugu kalsoon marka kelmadda yakuun waxay tilmaamtaa jiritaan muxamedun filbeyt maxamed guriga ayuu inuu maxamed guriga ku sugnaaday ma sheegaysa guriga dhexdiisana wax ku cunayo inuu hurdo inuu wax akhrinayo marka haddii hurdo iyo wax akhrin iyo wax cunis iyo howlaha meesha yimaadaan khaas bay noqdaan waa khaas laakiinse hebel inuu meeshaa joogo in la sheego maxay tahay waa caam markaas hebel meesha markaan dhaho maxamed meeye fidaar markaan dhaho maxamedun fidaar markaan dhaho aniga waxa asal ah oo aan karaa inuu maxamed joogo laakiin haddaan dhaho cuntuu cunaya waa inaan cadeyn haystaa miyasan waa inaan caddayn hayaa inuu cunto cunayo de ama soo arkay ama asagu ii sheega darsi buu akhrinayaa masaajidka dhexdiisa haddaan dhaho eeg darsi buu akrinaya masaajidka dhexdiisa haddaan dhaho macno shaqo gaara oo uu qabanaya ayaa sheegta sodaa soo maxaa u baahanta markaa caddayn baa u baahanta warkaa ku dhacay soo maa leendandho maxamed meeye fidaari masaajid ku dugan waxaa sheegtay jiritaanka maxamed inuu ku jiro ama uu joogo daarti goormuu marka taam noqonayaa ficilku jaarmishku wuxuu taam noqonayaa oo aan qaadanaynaa ama darafku markii yakuunu lagu tacalluq karo inta ma haysaan markii yakuunu lagu taxallujin karo ayuu wuxuu noqonayaa hee taam noqonayaa hadduu yakuunu meesha aan la keeni karin taam ma aha yacni yakuun maxaa la macnaade yakuunu yuujadu yastaqiru istaqara oo intaas macne ahaansha tilmaamayaan waa fahamta soomaaha marka ahaansho markii jaari majruurkuu qabsan karo ayaa caam loo bixinayaa tusaalaha hore marka hadda fiiri jaaca aladii bika yakuunu ama yuujadu ama micnaha haddii la keeno see noqonaya micno ma leedah maya waxaan leenahay taam ma aha ama wuxuu noqon karaa khaas oo shaqo gaaru sheegaya kiibaa yimi yaiqu bika adiga kugu kalsoonaa marka haddaan yaiqu bika dhaho siladii majaali majruurba yaah mida siladii yaiqu baa noqonaysa marka waa inaa cadaysaa yaiqu bika mar haddii jaari majruurkan wax gaara uu baahan yahay waxaa waajib ku ah inaa cadaysa wax gaarka lama qarin karo waa fahansomaan ama haddaan jaa'a aladii fi daari yakuunu balkeen jaaa aladii kiiba yakuunu ahaa ama ku sugnaa fi daari ku sugnaa yakuun meesha ma lagu micnayn karaa yaah bes yakuunu marka waxaa waajiba waajibulxadfi in la qariyaa waajiba qariya yastaqiru bay la macna tahay ahaansho weeye jaaa waxaa yimi alladii kii fidaari ay yastaqiru ku sugnaa ama istaqara ku sugnaa fidaari ku sugnaa malama dhihi karo istaqara oo macno guud ah oo jiritaana qofka inuu meel heblaayo ku sugan yahay ma imaan kartaa meesha mise ma imaan karto hadday imaan karto taam weeye haddaysan imaan karin hee taam ma aha warkama ku dhacay tusaalaha hore marka waxaan leenahay waa khaas caam ma aha oo maxaan leenahay hadduu khaas noqdo oo waxyaabaha bini aadamku sameeyaan inay kacaan inay wax akhriyaan inay cid ku kalsoonaadaan inay meel fadhiistaan soo garamaysid waxaa haddii meesha in la keenaahi ay ku habboon tahay waxaa waajiba in la caddeeyo lama qarin karo marka taa khaas bay noqotay jaa'ir majruur khaasa weeye haddii meeshii macnaba aysan lahaynba tan soo socta fiiri jaa'a waxaa yimi alladii kii amsi shalay yakuunu ahaa amsi shalay ee yakuunu ahaa amsi shalay maxay tamaneed Eh, shay kastoo maanta joogay soo shalay ma joogin <laughs> marka shalay joogadaas maxay soo kordhidaa sheegtay yaa marka waxaan leenahay goorma ayaa jaar majruurka uu shibhuljumlo sila noqon karaa darafkunsa noqon karaa haddii shayga uu ku tacalluqayo uu noqdo yakuunu warkaba ku dhacay ama wixii yakuunu la macno ah istaqara oo kale warkama ku dhacay haddii laakiinse ficil gaara uu u baahan yahay oo ku tacalluqo markaa wuxuu noqday shay gaara ficilkiina u keento waay markaa ma ku dhacay markaas ficilka a keenaysaa marka muxuu noqonayaa de jumlo ficliyo silat mawsul bay noqonaysaa ficilka jumladaas markaan fiirda jaaa aladii waxaa yimi bika an yathiqu bika kugu kalsoon jaaa aladii bika lama dhihi karo waa khalad dee mar waa in la yidhaha marka jaaa aladii haye yaiqu bika hadda bika marka yaa ku tacalluqda aljaaru wlmajruuru mutacalliqun bificlih yaiqu yakuunu lama keeni karo marka ficilkaas gaarka ah kalsoonidu waa shaqo gaara qof qaban kara dee soomaa waa shaqo caddeen u baahan laakiinse hebel inuu jiro yah caddeen uma baahna waa loo jeedaa soo urwada warka maxaan kaaga baxay meeshaas goormuu jaamishku taab noqdaa haye markii tacalluqiisu uu noqdo yakuunu ahaaday markuu noqdo tacalluqiisu warkama ku dhacay zaydun ninka la yidhaahdo jaaa waxaa yimi alladii cindaka haye cindaka tacalluq bal u keen tacalluqa u keenis yakuun mu noqon karaa istaqara ma noqon karaa haye keen jaaa waxaa yimi alladii kii cindaka agtaada ahaaday ay hee asalku wuxuu ahaa kelmadda jaaa aladii istaqara ku sugnaaday cindak saasoo asalku ahaabade waxa ku dhacay waa la sheegi doonaaye saas markuu ahaa haddii marka jaaladii cindaka la yidhaahdo laba arrimood baa lagaa rabaa kow inaa hubisid meeshan yakuuniyo wixii la macnaa inay meesha ku imaan karaan ma hubsata marka haddaa inay kuu sax noqotayna waa inaadan keenina qarisaa waajib haddii markaa meesha fiirisa yakuunu iyo waxaas meesha aan la keeni karin ficlo galoo gaargaar ahee ay u baahan tahay marka maxaa ku khasban tahay keen ficilka u baahan tahay tusaale maxaa nooga ah bikadaasaa nooga ah waa fahamti soomaan bika jaaa waxa alladii kiibaa yimaaday bika waa inaan u keenna iyo kuwa meesha ma noqon karto micneebal iyo kuma ku macneen karnaa okay waa inaan u keenna marka ficil ku habboon u keen ficil ku habboon waa ku khasbantaha mar hadday yakuunu qaadan weyday ficil ku habboon keen hadduu ficil macnaha u buuxinayo hadduusan ficil macnaha u buuxinayna waaba khaldan tahay kaba tag bade markaa waxay noqotay naaqis bay noqotay haddii ficil kale macnaha u buuxinayo an yakuunii kuwa ahaynna maxay noqotay maxay noqotay khaas bay noqotay marka xaalado waa saddex xaaladood waay meesha in yakuunu iyo la keeni karo maxay noqotay taam meesha ficil aan kaa guud ahayn oo yakuunu iyo istaqara aan la macno ahayn oo gaara ah, oo shaqooyinkai biniaadam gaarka ah cabitaan iyo cunid cunidii waxa in la keeni karo maxay noqota khaas maxaa ku khasbanaa markaa ficilkii inaad soo muujiso meesha gelilaha isuu sila u noqdo de jumla ficlias noqdo marka soo iyo meesha inaan ficilba la keeni karinba oo haddii ficil la keena meeshiiba hee ee ee kharaabba noqonays haye maxaan dhahaysa ayadana intaas kuu sheegaya washarduarwaxa an yakuuna taamayn inay yihiin falaa yajuusu ma bannaana jaaa waxaa yimi alladii kiiba bika adiga ha yakuunu bika ma micnayn karno yakuunu ahaa bika adiga ahaa ee aniga maxaa ka wadayaa waa inaan ficil kala keennaa oo ku haboon yaiqu bika ha jaaa waxaa yimi alladii kii ilayka jaaa waxaa yimi alladii kii ilayka maxaan ahi karnaa yuxsinu ilayka u keen haa jaa waxaa yimi alladii kahee yuxsinu ilayka ku ixsaan sameynaya waa inaan ficil gaara ah haddii meesha uu geli karo yakuunu aysan imaan karin waa ficil gaara ah oo ku habboon hee warkama ku dhacay ficilkaa waa ku khasbantaa sariix inaad ka dhigto oo soo saarto waa waajib kan dambana maxay tusaale u tahay jaaa waxaa yimi alladii kii amsi yakuuna amsi shalay ahaa ee shalay ah ka wadaa shalay ah macna soo kordhide waa in kelmadda jaari majruurka iyo darafka markii yakuun la geliyaay macna ay faa'iidayso weye wax ujeedka la rabo tas macna faa'iidayn looma baahna wax meesha yaal marka maku dhacay waaya waxaa kale kisaa'i wuxuu soo wariyey mas'ale ah nasalna almanzila manzilkii gurigii baanu degnay alladii kaasoo albaarixata alladii albaarixata saasuu soo carabtaasaa tiraahdaa lasoo maqlay yani marka waa la celiyey waxaa layihi ay alladii nasalnaahu albaarixata suma maxaa la keenay meesha yakuunu ma la keeni karaa nasalnaa waxaanu tin almansil mansilka alladii kaasoo yakuunu albaarixata yakuunu ahaa albaarixata xalay ahaa ee guriga xalay ah maxay tahay marka maxaan ku khasbannahay kelmad ku habboon ficil ku habboon oo gaara hee shiikhu muxuu marka muxuu ku awilay shiikhu ay alladii kii naslnaahu aanu degnay albaarixata soma jeedid wahuwa shaad weeyaan yani ashaadu yuxfadu walaa yuqaas qiyaas lagama qaado shaadka waa la xifdiyaa keliya saasaa lagu arkay wallahi kaa haduma jiro mid kalena waa la keeni karaa jaaa aladii ilaykana waa la dhihi karaa ma jidho waa la yidhahdo warka waa ku dhacay soomaa waay waydaha waqac hadduu dhaco xagga mas'alo muhimka saala waydaha waqac hadduu iyo waljahlunjuru silatan hadday dhacaan kaanaa waxay ahaanayaan labadu mutacalliqayni kuwa la xidhiira bificlin ficil maxduufin meesha ka maqan wujuuban si waajiba nooga maqan oo aan la soo muujin karin waa yakuunu yastaqiru wujuud wixii tilmaamaya yaa fahamta soo maa tusaale kaasoo taqdiir wixii la qiyaasaa istaqara ah wadamiiru damiirkiina alladii damiirkaasoo kaana ahaa mustatiran bilficli ficilka la tuuray ku sugnaa hee intaqala wuu kasoo guurayaa minhu ficilkii wuu kasoo guurayaa la tuurayo ilayhimaa wuu usoo guuraya meeshan saddex masala saaran masalada koowaad jaaa aladii cindaka horta asalkeedii sheega wey masalada koowaad asalkeeda wuxuu aabaalaya jaaa aladii istaqara cindaka warkama ku dhacay oo yaa alladii ka xigsaday cindaka istaqara warkama ku dhacay soo markaasaa xudifa alistaqara istaqara waa la tuuray in la tuurana waa waajib goormuu waajib noqonayaa eh, mutacaliqa istaqara mutacaliqa jaanibka in la tuurayo darafka goormuu waajib noqonayaa yaa goormuu waajib noqonaya maadi eh? haye haada markuu kown yahay yani markuu kown iyo wujuud iyo yuujadu iyo yani ahaan macna somalis ahaan soo garamaysaan wuu ahaaday macnaha markii ka ficilku leeyahay waa in waajib ahaan loo tuuraa markabaa ku dhacay soomaa marka istaqara wuu ahaaday soomaa ko marka wujuuban baa loo tuura meeshuu ku yidhi weeyaan hee bificlin maxduufin ficilku marka muxuu wate markii ficil layihado muxuu wataa ficil horta faacil istaqara muxuu wate faacil <laughs> istaqara markii la tuuray waxaa layidhi damiirkiibaa ka haray oo shiikhow damiirka iyo istaqara maad isla tuurtay daad tuurtay ayaa ka jawaaba su-aasha maskaxdaa socoto aye haa maasha allah siladaa maxay u baahan tahay cayd u baahan warkaa ku dhacay soomaan silada alladiya maxay u baahan tahay ismaaciil caa'id maxay u baahan tahay marka haddii saqara la tuuro hiwan laga daba tuuro caa'idkii baa la waayaya warkabaa ku dhacay soomaa marka waxaa hiwan nooga reeba haddee huwa meel cidlaa ma tagnaan karaya xagee la geenaya asaga kuu sheegay muxuu ku yidhi intaqala uu ka guuray minhu istaqaradii la tuuru ka guuray damiirku xaggee u guuray ilayhimaa darafkii ama jaari mashurkii buu macnaha markaa laleedahay jaaa aladii cindahu cindaka waxay ka dhigantaa aduu yidhi jaaa waxaa yimi alladii kii cindaka agtaada ahaa huwa isagu saasay ka dhigantaa de waa fahamta soo ku qarsoon ilan siladu siladu caa'id bay rabtaa soo maa wa ah. daraaddeed ayaa waxaa loogu bixiyey jisilada jaar majruurka iyo darafka shibhul jumla jumlada kii maa huwa shibhu ljumla daraf itaama jur weeye garanaya welima sumiya shubhaljumla maxaa loogu bixiye waxaa loogu bixiye ashbahat iljumlata jumladiiba way ekaatay faxallat maxallaha markaas booskii jumladeed markii saqalad fur yaa booska yimaaday yaa yaa yimi jaal majurkiiyo dar sooma imaan maadaama booskii jumlada ay timaaday ashbahat iljumla jumla way ekaatay warkaa kudhacay soo maan mar waxaan idhi ashbahat iljumla hee hee liannahaa xallat maxallahaa booskii jumladeed joogta fa ashbahat iljumla warkaa kudhac soo maa maxaa marka ashbahat iljumla jumladiiba way ekaatay fa xallat maxallahaa markaas booskii jumlada degtay oo se jumlada way ekaatay dee kamaa ana alficla xamala damiira sidoo daha ficilkuba damiir u xambaaray ayaa darafkii jamkusa maxaa u xambaarsiina huwa u xambaarsiina sooma fahnin yaah maxaan ku yidhi ashbahat iljumlata faxallat maxallaha haa oo limaada dee kamaa ana alficla xamala damiira ayaa hee xamala adamiira ayaguna damiir u xambaarteen warkaa ma ku dhacay yaa marka xagga maxaa ka fasilo hadday meesha timaado jaa isim lama qadari karo mustaqirun iyo kaa'inun iyo lama qadari karo maxaa la qadarayaa ficil baa la qadaraya maxaa la qadarayaa istaqara ayaa la qadarayaa ama la qarinaya marka istaqara maxaa la macnaa xasala habata wajada kulli waa macna soomaa ahaaday wey waa fahamtay soo maahan xagga marka maxaan ku baranay goormaa markuu shaqaynaya goorma ayuu jarmis ku shaqaynayaa oo sino noqon karaa mataa kaana taaman soo maahan goormuu taam noqon karaa haddii tacalluqiisu kown iyo ahaansho uu ku tacalluqayo kown iska daaya maxaa dhehaysaa haddii tacalluqiisu ama xiriirkiisu uu tegayo ficil tilmaamaya ahaansho tilmaamaya kown iyo wujuud iyo xaisheg iyo xasara iyo waxaas kaas intaa wixii ka soo hara ama waa in la muujiyaa sheega gaarkaa marka jumla ficliyu noqonaya sila soma waaya alkhamisu duladaati tii adaadka u saaxiibka ahayd uma kadibna dul adaati tii xarfu adaadka ahayd yacni macrifadii adaadka u saaxiibka ahayd ayaa ah nooca ma garanaysaa shanaad ee macaarifta wahiya duladaadku cal weeye cinda alkhaliili wasibawey lalaamu waxdaha khilaafan lilaqfash watakuunu lilcahdi bay noqotaa naxw fii sujaajatin zujaajat jaa alqaadii aw ljinsi bay noqotaa ka ahlaka annaasa addiinaaru wadirhamu wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin aw lisraaqi afraad bay noqotaa khuliqa linsaanu daciifan aw sifaatihi sideeduna rajul faahfaahintaan gelanaa annawcu lkhaamisu oo min anwaaci macaarifi ka mida dul kii adaadka u saaxiibka ahaa weeye yacni al oo saaxibul adaat ah isimki yacni qalabkii macrifanimada qaatay dul ay saaxibul adaad weeye qalabka kii u saaxiibkaha oo macrifa yani tusaawelad walad oo kale al buu qaatay dul adaad weeye marka saa u fahan waaya wahiya al wey adaadka la sheegaya waa al naxwi alrajulu oo kale waalfaras oo kale waalghulaam oo kale waalmashhuuru caanka sida caanka ahi bayna naxwiyiina ana almucarifa waxa macrifada ka dhigaya ismka waxa weeye al weeye yaa sidaa qaba cinda alkhaliili baan qaba walaama laam weeye waxdaha oo keliya asha laga jaray cinda sibaweyhi baan qaba wanaqala ibnu cusfuur wuxuu soo raray alwala al buu soo raray inay tahay macrifadu can hee can kaysaan wathaani inay laam tahay macrifaduba ka soo raray can baqiyati naxwiyiina warkaa ku dhacay soomaa wanaqalahu bacduhum qaar baa waxay ka soo raray can wanaqalahu ay aanigoo laam keliya inay mucarif tahay bay bacdu naxwiyiin waxay kasoo rareen can alakfash bay kasoo rareen wazacma ibnu maalik baa wuxuu yidhaahda oo tilmaamay annahu wariyashaniye laa khilaafa wax khilaafa kama taagna bayna sibaweyh iyo walkhaliil fii ana almucarifa al inay tahay yani sibaweyh laba qowl buu leeyahay qowl ah al inay macrifadii tahay ayadoo isku dhan iyo qowl ah allaam waxdaha warkaa kudhaay soomaahan marka hore sheekhu muxuu ku sheegay allaam waxda sibawey baa qaba haddana inu maalig marka muxuu kusoo gebagabeeya warka sibawey iyo khaliil oo ardaiyo macalinkiisi su ah hee maxay ayagu qabaan al inay tahay ayadoo isku dhan waa fahamta soo wa qaala wuxuu yidhi wa inama alkhilaafu baynahuma khilaafka dhexooda wuxuu yahay filhamzati hamsadaas khilaafka ku taaganya azaa'iyatun hiya ma asliya hamsadaas ma asal baa mise waa zaa'id wasadalla calaa daalika wasadalla calaa daalika fii mawaadica bimawaadica awradaha min kalaami simawey daliilna wastadalla wayna daliishadeen calaa daalika xudulisa bimawaadica meelo hee uuriduha mid qoraya awradaha awriduhaa miya awradahaa haa uu soo raray min kalaami sibawey soo uruuri watakhalas alkalaamu fi lmasalati alaaa madaahib saddex madhab buuna ku arooray masalada koowaad ana almucarifa al weeye walalifuna waa asal kow ma tahay ana almucarifa al weeye walalifuna zaa'id weeye ana almucarifa allaamu waxdahaa weeye intaasay soo soo aroorta daliilada lihaada almadaahibi daliilkooda in la sheegaana yastadci tadwiilan waxay keensanaysaa warku inuu dheeraado laa yaliiqu bi hada alimlaa kitaabkan yarkaana hee heede hee aan kitaabkan yarkaana aan ku haboonayn yani kitaabkan yeeriskakitaabkan aan yeeriyey amla waa yeeriski kuma haboona buu ku leeyahy waaya aqsaamu al atacriifiya asha isimka ay gasho macrifada ka dhigta qeybaha ay leedahay watanqasimu al waxay u qaybsantaa almacrifata ee macrifaysa ilaa alaaati aqsaam saddex baa loo qaybiyaa wadalika in annahaa iyadu imaa litacriifi alcahdi haa cahdiya inay tahay cahdiya inay tahay koo aw litacriifi ljinsi ama jinsi inay faahfaahinayso aw listiqraaqi ama jinsi tilmaamihiis inay faahfaahinayso xabxabad buu keeni doonaa xabxabad u qabso fa amaa alatii tan litacriif ilcahdi cahdinimo sheegaysa cahdi maxaa laga wadaa asagaa sheegi doonaa soomaaliyanu ma haya cahdi baatan macnaheedu fa tanqasimu qismeen laba qaybsantaa cahdinimadu kow lianna alcahda imaa dikraa inuu yahay cahdigu asha cahdiyada laba mid weeye dikraa shay hore loo soo xusay inay sheegayso wa imaa dihniyun ama shay aan hore loo soo xusin laakiinse maskax ahaan loo hayay inay hee sheegayso labadaasaa loo qaybinaya falawal qowl shaacir weye ishtaraytu waxaan gatay farasan faras baan ka taray farkaasoo nakira maa uma kadibna bictul farasa faraskii baan iibiyey asha alfaras ku jirdha horta waxaa leedaha waa altacriifiya almacrifa ka dhigaysa labo macrifaya waxay ka tahay cahdiya ahdiya waxay ka tahay leedahay waxay tilmaamaysaa shay horay hee warkaaga loogu soo xusay warkama ku dhacay marka cahdiya waxaa laga wadaa cahdiya dikraa cahdiya dikraa waxaa laga wadaa waa al tilmaamaysa shayga ee ku jira in horay hee hadalka hore uu ku jiro warkaa ku dhaca soo maaha faraskaa ah marka inuu faraska horay horeyayaa kuwa caddeenaya casha ku jidha baa waxay leedahay war faraska al markaan ku yidhaahday ha u qaadan faras cusube aan tilmaamaya waa kii dakartahu saabiqan aan ah, hore usoo xusta weeye warkaama kudhacay cahdiya dikraa baa la dhahaa marka ay bictu waan iibiyey alfarasabaa iibiyey almadkuura kii hore wey midku marka waaya walow qulta hadaad tidhaahdo uma kadibna bictu farasan faras baa iibiyey marka horaa tidhahday ishtaraytu farasan faras baan soo gatay uma kadibna bictu farasan faras baan iibiyey haddaa tirahdo al aadan ku darin lakaana wuxuu ahaan lahaa kaa iibisay farasan buu ahaan lahaa kheyral awali kii hore aan ahayn warkaabaa ku dhacay soo maa waxay ka dhigan tahay adoo yidhaahday faras baa guriga ku joogay guduuda xamur ah markaasaa tagtayoo faras madoobaa soo qadatay markaasat ishtaraytu farasan baa soo qatay uma bictu farasan markaasaa faras iibiyey farasantantaba iibisay kii madoobaa soo qadatay marna ma noqon karo waa inuu mid kale yahay waa fahamta soomaan maxaa nakiraadku isku nooc ma aha waa fahamta soomaan inna maca alcusri yusran haye inna maca alcusri intaba cusri ma isku taalla yah hal xabaa ku taala soomaa inna macal cusri yusran uma inna macal cusri wadacna canka wasrg aladii anqada dahrak warafacna faina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran asha fiil ina maca alcusri labada cusri maxaa ku jira maxay tilmaamaysaa hal culays inuu yahay soo jeedid haye yusriga maxaa ku jira maxaa ku jira alma ku jidhaa macnaheedu muxuu yahay laba yusri bay ka leeyihiin shaqo iskuma le wey macnuhu sala soco horma fahamti marka waa nimco ilaaha weeye soo maa fa inna maca alcusri yusran baa ahaaday inna ma alcusri kii hore wey hee yusran cusub ma way fahamtee xagga marka maxaa ka fahamtay al cahdiya dikraa waa al tilmaamaysa erayadii hore shee lagu soo sheegay ka soco qaala allahu tacaala mathalu nuurihi ka mishkaatin oo kale weeye kaasoo fiihaa misbaaxun ku jira al misbaaxu misbaaxuna misbaaxan la sheegaya waa kee fiihaa misbaaxun weye fii sujaajatin buu ku sugan yahay asujaajatuna tee la sheegaya dhalada la sheegaya waa tee warkaama ku dhacay kaanahaa kookabunduriin baa mudka soco waani tan labaad oo dihnigii ana ka qawlika we jaaa alqaadi qaadigii baa yimi waa saasaa tiraahda casha qaadi ku jirta ninbaa asalaamu calaykum ali calaykum salaam war cali ma og tahay jaaa alqaadi qaadigii baa yimi warkiina salaamu calaykum salaam qaadima hore maku marka cahdi dikraa cahdi dikraae cahdi dikraa maxay ahayd erayga casha ku jira waa hore loo soo xusa ma aha marka maxay tahay marka tani tan waxaa la dhahaa cahdiyun dihniyun dihni maxaa wy macnuhu waa tan idaa kaana hadduu yahay idaa kaana hadduu ahaa baynaka adigayo wa bayna mukhaadibka kaa la hadlaysid cahdun war aa isku ogeydeen ah fii qaadin khaasin hawl hore isku ogeydeen wey mar horaa waxay isku ogeydeen in hee in qaadigii imaan doono waa fahamta soomaan in qaadi imaan doona isku ogeedeen kadib bay isku timaadeen warkiina wuxuu ka bilaabmay jaaa alqaadi horey wax qaadiya oo hadalkiina ugu horey miyaa jira marka macnuhu muxuu yahay maskax ahaan ba u hayseen ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id humaa filaarid humaa filqaari alqaar godkii qur-aanka god maa lagu soo sheega miyuu godka la sheegaya waa cahdi dihni waa laisla yaqaanaa godka idhuma baqaru thuur way ay galeen saxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo iyo ha iyo abubakar waa loo soo jabawada diintan waa loo soo jabayaa waa iska nasanaynaayo ma garanaysaayo yaa kariim yaa kariim yaa kariim yaa kariim dad baa ma garanaysaa usoo naftu abubakar naftii qabatay nihi maxamedo yaa nebi cala salaatu wasalaam ayaa godkii bay galeen moogta maxay galeen sheekh maxamuud godkii bay galeen godku mid lasoo dul istaagaya mid meel ku jira ma ahayn mid lasoo istaagi kara nimankiiyo boqol halaad ah loo ballamiyey abujahal baa u ballamiyey boqol halaad yaa madaxu dul saara wuxuu boqol halaad baa la siinayaa ninkii soo hela maxamed iyo saaxiibkiisa ama ayagoo dhintay ama ayagoo nool nimankiiyo marka boqol halaad u caddahay maxkay soo istaageen godkii saasaa loo qabta hoos uma fiirin karaan bilaahi baa haya <laughs> saa inay dhahaan mactaa kusoo dhici weydeen godka xaggee taagan yihiin godka afkiisa taagan yihiin saa hadday dhahaan labadiiyo fadhiyaa arkayaan meesha abubakar nafti baa qabatay nee maxamedow saa hadduu qofka lugaha usoo fiiriyo wuuna arkayaa yaa wuxuu yidhi iska daa ina allaha macana abubakarow maxaa ka filaysaa labo bithnayni allahu haaliuhumaa laba alla saddexeeyo hee maxaa ka filaysaa yaa taxsan in allaha macanaa waaba soo degtay ilaa tansuruuhu faqad nasrahu allaahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxsan abubakar marka saxaabiga dhabtaa saaxiibka dhabtaa ee nebigu ahaa calayhi salaatusalaam qofku marka waa qofku dadka asxaabta leh ragna asxaabtooda waa la jabaan ragna markii magaranaysaa ee hawsha adkaato bay ka siibtaan abubakar nebigu waa la jabay naf iyo maal iyo ma garanaysaa nolol wuxuu hayay buu sii u habeeyey garad marka hadda naxariistaan u jeedno rag baa usoo jabay weeyaan haye wa ama miya litacriifi jinsi jinsi faahfaahinaysa jinsi hore jinsi maxaa la dhahaa jinsi maxaa la dhahaa kelmad koobaysa qolo isku nooca ma ku dhacay rajul markaan dhao maxay koobaysaa wixii laba markaan dhao imra'a maxay koobaysaa marka jinsi waxaa la dhahaa lafdi koobaya koox isku nooca koobaysa marka erayba calbaa waxay gelaysaa er, er, eraygaasoo kale gelaysaa fa qawlika way dhahaysa arrajulu jinsiga ninka la yidhaahdo afdalu wuu ka fiican yahay min almar'a jinsiga he markay erayga saa loo keeno macnuu ma aha arrajulu ninku nin hebel nin hebel afdalu ka fiican yahay min almar'ati heblaayuu ka fiican yahay maaha <laughs> miskiin waxaa jira ebero yaa boqol ninoo masaakiina oo hal gabar ka fiicantaa jira marka laga hadlamayo hebel oo wiilah baa heblaayo ka fiicanoo gabadha laga hadlamay ee waxaa laga hadlayaa jinsiga ragga la yidhaahdo markii la isku qaado wuxuu ka fadli badan yahay jinsiga dumarka la dhao maxaa nebiyada laga soo saaray waa fahamti soomaan maxaa laga soo saaray nebiyadii marka eeg asagoo ku faahfaahinaya idaa lam tarid waadaan oola jeedin bihi kaa rajulan bicaynihi hebel oolama jeedid wala mra'atan bicayniha heblaayan oolama jeedid wa inamaa aradta waxaa ka wadaa anna haada aljinsa min xaysu huwa nin ahaan markii laga hadlayo yaa afdalu inuu ka fiican yahay min haada aljins oo min xaysu huwa dumar ahaan ah walaa yasixu markaa ansax ma aha markaasaa hadalka saa loo dhigo macnaheedu ma aha anna kulla waaxidin min alrijaali mid kastoo nimanka ka mid ah hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel mid kastoo nimanka ka mid ahi yaa afdal inuu ka fiican yahay min kulli waaxidin mid kastoo mina nisaa ka mid ah <laughs> yaa hala isku dhigo maaha haye boqol iyo boqol hebel hebelaayuu ka fiican yahay heblayn hebelaaye macnuhu saas ma ah macnuhu waxa weeye si guud nin waxa la yaqaan wuxuu ka fadli badan yahay dhadiga waxa loo yaqaan somaa ee xabadxabad ma aha haddii xabadxabad laisugu yimaado qof kasta fadligiisay noqonaysaa abujahal baa ragga ka mid ragyaa ka mida abujahal ninkaas eberkaabaa ka mid a dumarkiyaa <laughs> ka mid ah khadiija radiallaahu canha oo kun iyo boqol kunoo aan soo gaari karinba somaa yaah ma dhihi karnaa marka khadiija yah khadiija gabadha la yidhaahdo afdalu way ka fiican tahay min arijaali ma la dhihi karaa lama dhihi karo jinsiga rag bay ka fiican taha lama dhihi karo maxaa jinsiga ragyaa ka mid ah nebi maxamed baa ka mid ah, alai maxaa la dhihi karaa khadiija hee afdalu bay ka fiican tahay min rajulin saas waa la dhihi karaa rajul laakiin se al haddii la keeno jinsigii oo dhan bay tilmaamaysaa warkabaa ku dhacay soomaahan ka daawe marka waayah maxaa la mida li'anna alwaaqica xabaxaba haddii la ysugu saaro waaqaca ayaa bikhilaafihi diidaya de gabadh salaatuleelka tugatay wiil ebero ka saxda habeenkii waaqaca marka loo fiiriyo yaa fadli badan <laughs> allaahu akbar wakadaalika qowluhu qowlu carabi ahlaka annaasa dadkii waxaa baabi'iyey addiinaaru iyo wadirhamu baabaabiyey diinaarka eeg jabkaan ku jirtaa ahlaka dadkii waxaa baabi'iyey addoolaaru baa baabi'iyey intaad carab ka soo saara kan ma aha macnuhu yaa doolarkan ma aha saasaa laga wadaa si guud ahaan bahashii lacag la dhihi jiray dadkii waa baabi'isa wey haddii marka lacag tan laga wado waxaxabad lacagta loo sheegayo deynteed lacag baa dad badbaadisay oo badbaadisay waa badan ha sekadii buu bixinayaa naartay badbaadinaysa sadaquu bixinayamaxaa laga hadlayaa marka jinsiga lacagta la yidhaahdo yaa jinsiga dinaarka la yidhahdo dadka waa ku falan yihin dadka waa baabiiye wey marka xabdaxabda haddii loo yimaadana taxadxabad laga hadlimayaa waxaa dhici karta nin xoolihiisu hee alla u barakeeyeyoo janno ku galay ha marka jinsi bay tilmaamaysaa jinsiga dinaarka la yidhahdo wa al haadihi ashan buu yidhi cafwan boode waaya wa qowlihi tacaala wajacalnaa min almaai wajacalnaa waxaanu ka yeelnay min almaa'i jinsiga biyaha la yidhahdo kulla shayin xayin shay kastoo nool baanu ka yeelnay fiiriya halkan wa al cashan hiya allatii waa midda yucabaru canhaa loo yaqaan ee u yaqaana annaxwiyuuna biljinsiya u yaqaanaa wa yucabiru canhaa aydan bilatii libayaani almaahiya reer mandiq baa u yaqaan bayaanulmaahiya ay maahiya alxaqiiqa wey bayaan alxaqiiqa casha xaqiiqada tilmaamta shayga wabillatii libayaan alxaqiiqa waaba taa isku macno weeye marka intaasoo dhan libayaan almaahiya libayaan aljinsiyya kulli waxay tilmaamayaan shaygan ka jinsi ahaan iyo ka shay ahaan u tilmaamayaan luqada soomaaligua ka baaxad weyntaha luqadaha kale qaarkood kelmad baa u waayaysa ku macnaysidba wa ama latii listiqraaqi tiisoo maaha ma garanaysaa maanshaynta tilmaamaysa faclaa qismi waa laba qaybood lianna istiqraaqa maxaa weeye wuu maansheey yani wuu tanbata wey meeshii wuu qabsaday wey istiqraaqa waa fahan soo maahan ishtamala bay la macnat marka asha wax shamlinaysa ama wax koobaysa maxaa laga wadaa koobidii baa labaa buu ku yidhi imaa an yakuuna biictibaari xaqiiqati afraad dadkii inay koobto xaqiiqata faxa wey dadkii inay koobto aw amase bisifaat alafraadi dadka koobi mayso maxay koobaysaa dadka tilmaamahoodiiba urursanaysaa marna maxay koobaysaa dadkii laftoodii falwalu wa khuliqa alinsaanu insaankii baa la abuuray daciifan xaaluu yahay insaan markaan la leeyahay ma hal qofaa la sheegayaa al insaan iyaa koobaysaa qof kasta dee soo maa ha xaqiiqadii insaanka laga hadlimayo maxaa laga hadlayaa geedka insaan la yidhahda laga hadlayaa <laughs> waay ay kullu waaxidin min jinsi linsaani ka mida daciifun weeye wathaani tan tilmaamaha koobeed dadka aan kooban waxa weeye inaad tidhaha anta rajulu nin baa tahay maxaa laga wadaa ay waxaad tahay al jaamicu midka kulansaday lisifaati rijaali ragga tilmaamahoodii almaxmuudati inaadu anta rajul nimankii o dhan baa taha noqon kari mayso <laughs> nimankii dhan baa ta adugu e macnuu marka yahay tilmaantii nimanku lahaayeen oo dhan baa soo urursata wey tanoo kale marka wadaabid luulaa tan hore an yasixa waa inuu dhaco tee hore weeye biictibaari xaqiiqati afraad tan waxa wey istiqraaqa soo labada lama qaybin mid dadkii odhan kulmaysa mid tilmaamii kulmaysa soo lama qaybin xaqiiqat lafraad buu wuxuu leeyahay yaixu waxaa ansax noqonayo suuragal ah xuluulu kullu kelmada xuluulu kulli kulli in la geeyo maxaa lahaa al al booskayga in la gelin karo calaa jihati alxaqiiqa tusaale fa inahu low qi hadii layihahdo wakhuliqa insaanu maxaa la dhihi karaa al ashan istiqraaqiyadaah waxaa ku garan kartaa booskeeda kulli baa buuxin karta maxaa dhihi kartaa wakhuliqa alinsaanu wakhuliqa waa la abuuray kulul insaani insaanka o dhan baa la dhihi karaa soo ma jeedid waaya daciifan sax way ansaxaysa calaa xaqiiqa xaqiiq ahaan bay ku ansax noqonaysa oo dee insaanko dhan baa laga hadlayaa markaa wadaabit ahaani waxa weye an yasixa xuluulu kullu maxallahaa calaa jihati almajaas si majaasa inay kulli u gasho meesha kulli dad badan bay sheegaysaa soo maahan tusaale fa inahu tiraad anta adigoo kullu rajuli nin oo raggii o dhan baa tahay dee raggii o dhan ma tihid xaqiiqa miyaa ragg o dhan inaad qotadu yaa raggii o dhan miyaa kaa soo dhexari karaa hebel baa kaagu dhex jira hebel baa ku dhihi karaa maya marka rag iyo dhamma tihiid waa majaas marka haye haddaan madaxiibaa washtacala ra'su madaxiibaa huray madaxuma madab baa lagu shida xaqiiqa maaha soo maa saasoo kale wey meeshanna raggii oo dhan baa tahay waanuu raggii dhan hal nin baa marka majaas raggii oo dhan waxaa lagu yidhi majaas ahaan weeye ee macnaheeda wuxuu yahay calaa jihati almubaalaqa kuxeel dheeraanshaa laga wadaa lagdhamatiis adugu markii waaqaca lagu yimaado marka dhacal insaan markii waaqaca la fiiriyo so soo wadageli mayaan yaah eeg kelmadda al-insaan labay ka kooban tahay biniaadankiina inay kulminayso kadibna waaqaca u nimaan al-insaan dadko dhan kulmisan karta mise kulmisan karto way kulmin kartaa xaqiiqatan waa waaqican way isu qaadata marka waa fahamta labo Ah, anta rajulu baan yidhi arajulu ragiyo dhan ma kulmisa xaadha horta alrajul sma kulmin adaan kuu nimi mise hal qofa soo taagan baa tahay marka xaqii maxay dhinaca kore waxay ka tahay hee Eh, dad badan baa ku jira laakiinse markii waaqaca loo yimaado majaas bay kaga noqotay oo de adiga raggiin umaada noqon karti warka ba kudhacay soomaalan marka maxaa lagu macneeyay min jihati almubaalaqa xad tandhaaf inaad tay sheegaysaa baasho inaa hee lagugu xel dheeraaday kamaa qaala calayhi salaatusalaam uu kullu saydi ha ugaaroo dhammi fii jawfi alfaraa'i buu ku sugnaaday waaya meeday mhm lkasri walmadi mithlu jabalin wahada mi waay waay saydi fasaada axaduhum dabyan walaakharu arnaban walaakharu ximaara waxshin fatadaawal awalaani calaa man istaada ximaar waxshi faqaala lahumaa kulu saydi ay aladii dafirtu bihi yashmalu calaa maa dafirtumuuhu yani xadiisku wuxuu tilmaamayaa kullu saydi waar oo dhami fii jawfi lfaraa faraa mid maa xarakeynaya xarakadiisa alfara fii jawfi lfaraa soomaa haa marka ugaarsi oo dhami fii jawfi lfaraa buu ku sugnaaday marka alfaraa waa jamcu faraa'in firaain bilkasri waa fahamtay wuxuu la mid yahay waa maahmaah baxday weeyaan oo saddex nin baa israacayba sida tilmaamayo saddex nin baa israacayo markaasay nin wuxuu soo qabsaday garanuug midna bakeele midna dameer farowbu soo ugaartay labadii hore baa marka kii hore ku maagay oo waxbay ka sheegeen dameer farow waa kumaage markaasuu wuxuu yidhi kullu sayd maamada usoo qabto yacni wuxuu ka wadaa neefka anigu haysto ayaa hee waxa aad haysataan oo dhan koobaya yacni ka heli badan ka fiican ka taya badan buu ka wadaa marka waa mahmaaha bahashani marka kullu sayd xaggaasuu ka wadaaye kullu sayd marka faradaas macnaha kelmadu waa sidaas laakiinse farada hadda macnaheeda hoos maqan idinkugu qorayo mar hadda muxuu kullu sayd markii dameerfarowgiisa la fiiriyo ugaartii oo dhanma dameerfarowba maxaa laga wadaa marka wuu ku xeeldheeraanayaa xeeldheeraanshada yacni wixii ninkan uu soo qaaday baaba wixiini oo dhanba ka wanaagsanaada weye macnuhu qaala shaacir wuxuu yidhahda laysa cala allaahi bimustankiriin an yajmaca alcaalama fii waaxidin mhm. laysa cala allaahi calla korkiisa maahan bimustankirin mid lagu inkiro ma ahan ama mid yacni fog ma ahan an yajmaca alcaalama caalamka inuu ku uruuriyo fii waaxidin hal inuu isugu geeyo alla kuma adka weeyaan waaya marka macnaheedu muxuu yahay laysa jamcu llaahi alcaalama fii waaxidin bimustankirin cala allaahi macnuhu waa sidaas ilaahay subxana wa tacala inuu caalamka uruuriyo oo hal meel isugu geeyo ma garanaysaa shay alla lagu inkiri kara maaha yacni shayuu awood u leeyahay weeyaan marka alcaalam buu ka wadaa sodaa soo maa alcaalam sooma kordhigayo haa saas marka alcaalam kelmadda ah buu tilmaamayaa bal faahfaahinta sii fiiriya wa ibdaalu laami miiman laamta in miim loo rogo al mees ahayd in cam la yidhaahdo luuqatu ximyara luuqatun weeye ximyariyatun oo reer ximyar ah luqatuximyar waxa weye ibdaalulaami al meesha in miiman loo bedo layihahdo am la yidhaahdo waqad takalama nebiy oo ka hadla biluqatin buu ka hadla idqaan wuxuu yidhi laysa minan birim siyaam fim safar saas weye laysa minan birim siyaam fim safar asalku muxuu yahay laysa min albiri asiyaamu fi safari weeye marka wuu ka hadla nebigu cashii buu amgeliyay ninbaa wuxuu yidhi daaka khaliilii daaka kaasi khaliilii weeye waduukanina yuwaasilini wuu xiriirinayaa yarmii wuu tuurayaa waraa'i gadaasheeda bimsah bimsahmi buu ka tuuraya leebabkii hee wamsalimah iyo dhagaxyadii yacni dagaalku igu caawinayaayo gadaasheedoo dhagaxyo iyo muxuu ka tuurayaa iyo fallaaro weeyaan hada bilahi towfiiq wsala allah wslm calaa nabiyina mxamed wala sabi ajmaciin